kulanti waxaan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka kulanka knn wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h bremier woled baahitiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso bremier woled adeega adeega mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa khamiis taarikhdu waxay ku aaseysantahay siddeed iyo tobanka bisha janaayo sanadda laba kun barnaamijka kulanka ku dhegeysan doontaan waxaa ka ah dalka comoros ama jasiiradda comoros oo lagu dhawaaqay bandow in la geliyay kadib markii dibadbaxay rabshadowta waddanka ay ka dhaceen xilli markii afraad la doortay madaxweynaha comoros oo dadku ay ka careysan yihiin dib u doorashadiisa waxaad kaloo maqli doontaan ecuador oo mid ka mid a ah baarayaashii kiis la xiriiray weer lagu qaaday warbaahin dalka ku taalla oo isaga laftirkiiba la toogtay iyana waan soo qaadan doonaa waxaad kaloo dhegeysan doontaan israa'il oo u dirtay gurmad xubnaha maxaabiista ee lagu haya khaza ee falastiin iyana waad degeysan doontaan waxaan kaloo soo qaadan doonaa mareykanka oo iyana sheegay in weeraro horle ay ka fuliyeen badda cas iyo gudaha yemen oo ila la beegsadeen xuutiyiinta yemen iyana waan soo qaadan doonaa waxaad kaloo maqli doontaan iiraan oo ka hadashay bakistaan duqeymo ay ka geysatay qeybo ka mid mida ah gudaha iiraan qodobadaasi kuwan ugu soo kordha xubnihii joogtadaha ah, warbixino gudaha iyo dibadda ayaad maqli doontaan ee mar kale kusoo dhawaada barnaamijka kulanka keynan lama saari loo dhigay igar mid yarisabu naqa lagu salaaxay saameeshigawa dhiir la jiigsaday saqbi bixayna robeelay subaxii bariisada sideedan jaleecada saxansaxa udgoon badan sanka kula raaca करे miduu yahay qof oh, sureeyey kala garan oo oh, beel sanaadiyo kusurmiday daraar sugayaan inuu helo subaxii bariisala badan jaleecada saxansaxaa udgoon badan sanka kuula dhaaco العدو heestaasi saylo ayaad maqlayseen waxaa ku wada luuqeynaya fanaaniinta xasan aadan samatari zaara ama jaamac eerada kale abwaan xasan xaaji cabdulaahi xasan garey waxay ahayd daafurka barnaamijka kulanka knn maantoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaska idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee sano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhannin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahay oo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka sheekadayda uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka kenen baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka knn

heeda qaybaha hore ee barnaamijka kulanka keynan ee gudagarana dhegeystayaal aynu ku bilownay hay-adda duulista rayidka soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay diyaarad markaa laga leeyahay dalka taylan u diiwaan gashan oo laga heliyey hawada soomaaliya war qoraal oo kasoo baxay hay-adda dowlad sareedka soomaaliyeed ayaa waxaa lagu yiri annaga oo gudanayna waajibaadkeena shaqo ee aan leenahay maanta oo khamiisa taariikhdan ku aaseysantahay sideed tobanka bisha janaayo waxaynu dib uga celinay uga celinay hawada soomaaliya diyaarad nuuca ah, muulka qaada ee kaargooga qaada oo ka diiwaan gashan dalka tailand nambarkeedinu ahaa oo ay ku diiwaan gashneed p fort jack taasoo isku dayeysay inay u kala duusho sharjah iyo hargeysa diyaaradda ayaa ku guuldaraysatay inay bixiso macluumaadka xamuulka ay wado waxayna qaadatay hay-adda duulista reedka soomaaliyeed go-aan sharci ah oo dhigaya inaysan hawada soomaaliya soo geli karin diyaarad aan lahayn macluumaadka ujeedka safarka iyo waxa ay sido waxaana dib looga celiyey diyaaraddaas inay soo gasho hawada soomaaliya sida ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay hay-adda duulista rayadka soomaaliyeed iyadoo hay-aduna ay sheegtay markaa inaysan marnabo aqbalayn ha-idda duulista rayidka soomaaliya in soomaaliya ay soo gasho hawadeeda diyaarad aan ogolayn inay bixiso macluumaadka iyo waxa ay sido taa oo ay sheegeen inay jebinayso sharciyada caalamiga ah, iyo sidoo kale sharciga ah hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed maalinimadii shalayta ay ahayd markii diyaarad nuuca kuwa khaaska ah ee v i b loo yaqaano laga celiyay hawada soomaaliya diyaaradda oo ay lahayd shirkadda ethoobian ireland iyadoo islaamaantana markaa hay-adda duulista ay mar kale ay celisay diyaarad ee markaa u gashan wadanka taylan oo qorsheedu ahaa inay ku degto magaalada hargeysa ee somalilan dhinaca kalena gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jibcaale madaali ayaa sheegay in sanadkan ay diirada saari doonaan sidii markaa wax looga qaban lahaa arrimaha ku aadan bulaacadaha uu sheegay inay dhibaato badan ku hayaan magaalada caasimada ee muqdisho markii ay roobku da-ayo waxa uu tilmaamay in haatan intii lagu guda jiray roobkii daarta elnino ay saameyn xoog le ka dhasheen biyaha iyo bulaacadaha oo aan hagaajisnayn taa oo keentay in la waayo biyomareenadu e, markaa inay si hagsan u shaqeeyaan iyo meele ay maraan biyaha taana ay ka dhalatay dhibaatooyin ba-an oo qaarkood ay sababtay in waddooyinku go-aan sidaasoo kalena e, garoonka diyaaradaha ee aadan cadde xitaa biyuhu ay saameeyeen waxa uu dhagax dhigay markaa mashruuc loogu talagalay in markaa biyo mareen looga sameeyo iyo markaa meelo biyuhu ay galaan garoonka diyaaradaha ee aadan cadde waa kan isagoo arrimaha ka hadlaya gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqaa muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale sidaasi la mid ah waxaan salaan qiimo badan u soo gudbinayaa mas-uuliyiinta ka soo qayb gashay dhagaxdhigga maaraynta bullaacaddan oo elaboorka saamayn adag ku laheeday iyadana waxaan rajaynaynaa haddii ilaa yidhaahdo maxamuud macalinaa wuxuu lahay musiibaa la sheegay marka musiibo aragtaa maxamuud macalin aragtaa waay marka musiibooyinkay ka mid tahay bulaacadu waa waxaa dhibka nagu hayo magaalada muqdisho culays badanay ku hayaan laakiin waxaan rajaynaynaa haddii ilaah yidhaahdo qorshahayna sannadkan laba kun labaatan afarta xoogga waxaan saari doonnaa maaraynta bulaacadaha haddii ilaah yidhaahdo sow ka dhowaajiyey guddoomiye ku-xigeenka howlaha guud tii saddexaadaan hadda maanta dhagax dhigo oo aan rabnaa inaan maarayno haddii ilaah yidhaahdo kuwa dhimanna inshaa allah waa ka shaqaynaynaa waa maaraynaynaa waana laga guulaysanayaa laakiin kuwii laga dhawaajiye bulaacadaha korkooda nafta ka raadiyey iyo kuwa guryaha dhaadheer inta dhistay biyo isaga soo xihanaa iswiijyada oo aanu meeldayaynin waxaan rabnaa inay ka fikiraan waxa ay soo gudbinayaanba soo daynayaan ay leeyihiin maaragtay xamar raac waddadaansi raac ay iska leeyihiin inay u meel dayaanaan rabnaa wasaqdaasi dadkaas inay u meel dayaan kuwa bulaacadaha duldega iyo waraha biyahana waxaan leenaha ka dul kaca intaan leen leenkuugu imaanin taasna halkaanaan uga gudbinaynaa sidaasi lamid a ah, waxaan u mahad celinaynaa mas-uuliyiintii ama dadkii ku ganacsanaya laboorka gudihiisa ku lahaa ganacsiga shirkadaha kala duwan ku lahaa maareeyihii laboorka oo maalinlow nagala soo qayb gala haddana kusbihiisa uu nala joogo wasiiraddii gaadiidka cirka iyo dhulka guud ahaan wasaaradda gaadiidka iyo gaar ahaan wasiiraddoodaba intaba waxaan leennahay iskaashiga aad noo muujisaan waa ku mahadsantiinaan leennahay maaraynta iyo musiibooyinkuna kol hadday timida maanta waa waxaa nagala rabo inaan dalkayna daafacanno dib u dhisnana waa nagala rabaa waa labada ay kelmadda maamooyinkay ku dhawaaqeen ayaa nagala rabaa haddii ilaah yidhaahdo waxaan rabaa sidaas silmid ah inaan uga faa'idaysto guryahan dhaadheer oo quruxda badan oo qiimaha badana meeshan ku yaallo waddadan ayaguna laami sidii looga dhigi lahaa qaybtooda ha qaataano oo waddadan laami aan ka dhigno maxaa yeele guriga qurxoon macnan badan ma laha hadday hortiisa gudaafo tahay marka taasna waxaan leeyahay guryahan dhaadheer waxaan rabnaa hortooda inay laami ka dhigaan ayaan rabnaa ayaguna silqaamaan waa mahadsantihiin inaan idinku dheereeya ma rabo guulaysta miyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale ayuu ahaa oo sidaad maqlayseen sheegay in sanadkan laba diirada saari doonaan sidii loo hagaajin lahaa loona maarin lahaa ee meelaha biyomareenada iyo bulaacdaha si looga taxadaro bilicda caasimada xiliyada ay roobku da-ayaan iyo xili welibaba dhinaca kalena maxkamadda gobolka banaadir ayaa go-aan ka gaartay is-hortaagii ay qareenada markaa u doodayay qaar ka mid a ah xubno ku eedeysan musuq maasuq oo ka tirsanaa dowladda soomaaliya kuwaasi oo markaa usoo jeediyay maxkamadda gobolka banaadir inaysan qaadi karin dacwadda agaasimihii hore ee hadda socdaalka iyo jinsiyadda kofi maadaama uu yahay sarkaal ciidan gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir ayaa xubnaha maxkamadda iyo garsoorkaba ka hor ee go-aanka maxkamaddu ay ka gaartay surtaaga qareenada ee kiiskan bisha maxkamadda gobolka banaadir waxay u fadhiisanaysaa dhageysiga kiis dacwadeedka ciqaabta ee lambarkiisu yahay kaasoo eedeysanayaal ay ka yihiin afariyo toban eedeysane oo saddex toban ka mida maqanayaal yihiin mid ka midana maxkamadda uu hor fadhiyo fadhiga maanta maxkamadda waxay ku ballansaneeday inay ka jawaabto is hortaag ay soo gudbiyeen qareenada difaacaya qaar ka mida eedeysanayaal kuwaas oo ay ku sheegeen inay yihiin saraakiil ciidan sidaa darteedna maxkamadda gobolka banaadir ayna awoodka garnaqisu lahaynin in ay kaga naqdo kiiskaas sidaa darteeda maxkamaddu waxay ka jawaabaysaa is-hortaagaas bismi illaahi raxmaan raxiim jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxkamadda gobolka banaadir qaybta ciqaabta waaxda tashiga ujeeddu qaraar ka jawaabid is-hortaag maxkamadda gobolka banaadir markay aragtay galdacwadeedka ciqaabta ee lamarkiisu yahay kaasoo eedeysanayaal ay ka yihiin afariyo toban eedeysane oooo xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranku kusoo eedeeyey dacwad musuq maasuq ah. markay aragtay is qareennada qaar ka mida eedeysanayaasha kuwaas oo si waafaqsan qodobka boqoleysho faqradiisa koowaad xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed ee soo jeediyey is-hortaag nuxurkiisu yahay in eedaysanayaasha qaar ka mida ah ay yihiin saraakiil ciidan sidoo kalena ku dooday in maxkamadda gobolka banaadir aynan awood ka garnaqid u lahaynin kiiska saraakiishaas sidoo kalena ku dooday in horay maxkamaddu kiisas noocaana ay u wareejisay markay aragtay jawaabta uu ka bixiyey xafiiska xeerlaalyaha guud ee qaranka iyo surtaaga qareenadu ay soo gudbiyeen si waafaqsan qodobka boqolyo faqradiisa koowaad xarafkiisa ba ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed kaas oo nuxurkiisu yahay in dooda iyo surtaaga qareennadu ayna waafaqsanaynin sharciga in eedaysanayaashu aynan xaq u lahaynin isurtaag maadaama maqanayaal ay yihiin maxkamaduna u diiwaan gelisay faldimbiyeedka inayna gelin markay aragtay in eedaysanayaasha ay xaqoodii is-hortaaga ah ay ahaa ay lumiyeen kadib markii ay imaan waayeen maxkamadda horteeda maxkamadduna martay habraaca waafaqsa abraaca baafinta ah una sheegtay inay maxkamadda yimaadaan si ay isaga difaacaan eedda oo xafiiska xeerlaalyaha guud ee qaranku ku soo eedeeyey si waafaqsan qodobka da ee xeer lambar soona baxay kii bishii aad oo ah xeerka wax kabedelka xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed markay aragto dooda qareennada oo ah in dacwadda eedaysanayaasha lagu qaadayo maxkamadda militariga una soo daliishadeen qodobka koobaad ee xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida oo sheegaya in ciidamadu hadday galaan dembi ciidan lagu qaadayo maxkamadda ciidamada hase yeeshee dembiga eedaysanayaasha loo heesto uuna ahaynin dembi ciidan ee uu yahay dembi xatooyo xoolo dadweyne go-aanka maxkamadda maxkamadda gobolka banaadir iyadoo cuskanaysa asbaabta sare ku xusan si waafaqsan qodobka siddeetan iyo afar faqradiisa koowaad xarafkiisa ba ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka boqoliyo toddobo faqradiisa saddexaad ee dastuurka ku-meelgaarka ah waxay diiday isurtaaga qareenada difaaca eedaysanayaasha ee soo gudbiyey isurtaaggaas waxay aqbashay jawaabta uu ka bixiyey xafiiska xeerlaalyaha guud waxay faraysaa xafiiska xeerlaalyaha guud inuu gudagalo doodiisa furfurashada ah si waafaqsan qodobka boqol toban xarafkiisa ah ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed wabilaahi towfiiq yaha maxkamadda gobolka banaadir ayuu ahaa oo markaa ka jawaabayay is-hortaag ay markaa sameeyeen xubnaha qareenada ee u doodayay qaar ka mid a ah mas-uuliyiin dowladeed oo ku eedeysan musuq maasuq kuwaasi oo iyaguba ku doodaya in maxkamadda gobolka banaadir aysan awood u lahayn inay qaado ee kiiskan ee loo haysto xubnaha eedeysanayaasha weli barnaamij kulankaad degeysanaysaan keenan ood nagala socotaan dhegeystayaal bulshadu ka dhex tume cayaaraha sharafay heeda weli barnaamij kulankaad degeysanaysaan keenina waad nagala socotaan saaxiibayaal markaan haddii aynu eegnana dhanka iyo falastiin diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda ayaa waxa ay markaa duqeeyeen deegaano ku dhow ee rafax iyo deegaano kale oo ay ku dhinteen lix iyo toban ruux iyadoo dadka dhintay ay ku jiraan caruur iyo dad kale oo gabaad ka dhiganayay guri ku yaala qeybo ka mid ah rafax waxaana markaa lasoo wariyey in dadka ugu badan ay dhintay ay yihiin haween iyo caruur xilli weli duqeymaha diyaaradaha dagaalka yuhuuddu ay yihiin kuwo joogta oo ay ka wadaan deegaanada dhaca bartamaha koonfurta iyo waqooyiga ghaza dhanka kalena maraakiib ee markaa siday agabyo caafimaad iyo dawooyin ayaa waxaa markaa loo diray ee dhanka iyo ghaza iyadoo ay ka shaqeynayaan eh, dhaqangelinta eh, heshiiskan wadamada qatar iyo faransiiska oo iyagu la filayo in ay markaa gudoomaan adeegyadan loogu talagalay in la gaarsiiyo xubnaha maxaabiista yuhuudda ee gacanta ugu jira dagaalyahanada ururka xamaas ee falastiin maraakiibtan waxyaabaha ay sidaan waxaa ka mid ah eh, markaa raashiin iyo dawooyin loogu talagalay markaa in la siiyo xubnaha maxaabiista ee weli gacanta ugu jira dagaalyahanada ururka xamaas ee falastiin kuwaa oo la aaminsan yahay inay la dhacayaan xaalado nololeed oo aada u adag eh, maadaama ay in muddo gacanta ugu jiraan xamaas sidaasoo kalena xamaas laftirkoodu ay wajahayaan culeys milatari oo kaga imaanaya yuhuudda waxaana markaa la aaminsan yahay inay aada ugu baahnaayeen in markaa la gaarsiiyo gurmad ee eh, dhanka iyo sidoo kale adeegyo caafimaad iyo eh, markaa raashin iyo waxyaabo kale oo noloshooda muhiim u ah dhanka kalena waxaa laleeyahay qeybo kamid a ah yahuuda milatarigu waxa ay markaa laga maqlay xaafado badan oo kamid ah eilat magaalada loo yaqaano dhawaqa digniinaha kadega duqeymaha iyo weerarada sida warbaahinta israel ay ku warantay kadib markii la maqlay qarax ka dhacay qeybo kamid ah markaa magaalada eilat loo yaqaano yahuuddu ay degan yihiin ee dhacda koonfurta yahuudda waxaana markaa cabsida ugu badan laqaba ay tahay in deegaanada ay yihiin deegaanada inta badan ay kusoo dhacaan madaafiicda iyo gantaalada ay soo ridaan ee markaa dagaalyahanada xamaas iyo sidaasoo kale xuutiyiinta yemen oo iyagu ku goodiyey inay weerari doonaan weeraro toosana ku qaadi doonaan ciidamada yuhuudda elet ayaa waxaay markaa iyadu saaran tahay ee dhanka iyo badda cas oo xuduud kale leedahay waxaana ay ahayd meel bartilmaameed u ah dagaalyahanada xuutiyiinta oo aad markaa iyagu uga soo horjeeda yuhuudda iyo reer galbeedka kuwaasoo iyagu sheegay inay sii wadi doonaan duqeymaha ay ku bartilmaameysanayaan maraakiibta reer galbeedka ee mareykanka iyo yahuudda iyo saaxiibadooda kalaba ee xulafada la ah iyagoo markaa sheegay inay sii wadi doonaan inta ay yahuuddu wadaan duqeymaha ay ku bartilmaameysanayaan dadka rayidka ah ee falastiiniyiinta duqeymaha oo ay ka wadaan khaza ee ciidamada yahuudda waxaana yahuuddu haatan ay wajahayaan cabsi xoog leh oo kaga imaaneysa marka la eego xubnaha xuutiyiinta yemen oo iyagu ku goodiyey mar kale inay weeraro toosa ah ku qaadi doonaan ciidamada yuhuudda dhinaca kalena ruushku waxay diideen in dib loo bilaabo wadahadalada nukliyeerka ee ay soo jeediyeen mareykanka ninka ugu sarreeya dhanka duulaasiyada ruushka ahna wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee rushia sergey lafrof ayaa waxa uu diiday brobosal ama qoraal ay soo jeediyeen mareykanka oo ku aadanaa in dib loo bilaabo xakamaynta hubka nukliyeerka taasi uu sheegay inaysan eh, suuragal ahayn haatan in la bilaabo wadahadallo dhanka nukliyeerka xilli reer galbeedku oo mareykanku ugu horeeyay ay taageero milatari oo joogto ah siinayaan ukrain isagoo ka hadlayay shir jaraa'id uu qabtay sergey lafrof wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee russiya waxa uu ku eedeeyay dalalka reer galbeedka in ay iyagu kusii shubayaan eh, shidaal iyo benzin dagaalka ee u dhexeeya ukrein iyo rushia wuxuuna tilmaamay in ukrein ay ku dhiiragelinayaan inay sii kordhiso weerarada iyo duqeymaha ay ku beegsanayso gudaha wadankaasi rushia waxa uu kaga digay in markaa moscow haddii ay gaari weyso ahdaafteeda in mar waliba ay sii kordhin doonto weeraradeeda joogtada ah wax waliba iyo qiimo walba ugu kacana ay iyagu sameyn doonaan mar waxaa laga weydiiyey warbaahinta ruushka ay ka weydiiyeen arrimaha ku aadan soo jeedinta mareykanka dhawaan uu sameeyay ee la xiriirta in dib loo bilaabo wadahadalada eh, dhanka la xiriira xakameynta hubka waxgumaada ee nukliyerka sergey lafrof waxa uu tilmaamay in moscow aysan marnabo aqbali doonin dalabka maadaama uu tilmaamay in eh, xukuumadda washington ay u muuqato eh, mid markaa sii joogteyneysa taageerada milatari iyo tan dhaqaale ay siineysa xukuumadda ukrein taa oo cagsi ku ah cadaawadna ku ah marka la eego ee ruushka maadaama ruushiya ay aad kaga walaacsan tahay taageerada dhanka milatariga tan dhaqaale la siinayo xukuumadda ukrein sergey lafrof waxauu sheegay in xiriirka ka dhexeeya washington iyo moscow uusan ahayn mid wanaagsan sidaa darteed aysan suuragal ahayn in haatan la bilaabo wadahadallo toosa oo dhexmara ruushiya iyo mareykanka oo la xiriira hubka waxgumaada ee nukliyerka walaaca ugu badan ee la qabana waa in markaa ay hubkan ay suuragal tahay inay isticmaali karaan dhinacyada ee awoodda lah ee haysta hubkan waxgumaada ee nucleerka waxaana ku jira ruushka mareykanka iyo dalal kale iyadoo laga cabsi qabo inay suuragal tahay xitaa ruushku haddii uu dareemo culeys intan ka badan ee haatan ka haysta ukrein inay suuragal tahay in hubka waxgumaada ee nucleerka ay isticmaali karaan waxaana xukuumadda washington iyadoo ay ku dadaaleysay in la bilaabo wadahadalada nucleerka si ugu yaraan loo saxiixo heshiis kale oo lagu xakameynayo hubkan waxgumaada ee nucleerka walow rushia sida muuqatay durbaba ay soo diiday ee brobosalka ama soo jeedinta ka timid xukuumadda washington la xiriirta in la bilaabo wadahadalla dhexmara rushia iyo sidoo kale mareykanka ee la xiriira wadahadallo dhanka iyo nucleerka dhinaca kale dalka ecuador haddii aynu egnana waxaa la dilay mid ka mid ah xubnaha baarayaasha ee ka socda xafiiska xeeralinta ee wadankaasi ecuador ka oo baaraya dhacdo la xiriirta in la weeraray telefishin ku yaala wadankaasi ekwador waxaana lagu toogtay ninkan baara ah magaalada loo yaqaano kuyakool oo ah magaalada ugu weyn ee dalkaasi ekwador ninkan la toogtay waxaa lagu magacaabayay cesar suares waxaana markaa uu kamid ahaa xubno loo xilsaaray inay baaraan kiis la xiriira ee markaa diral iyo weeraro kooxa gaangisa ka geysteen qeybo ka mid ah magaalada kuwayakuul loo yaqaano ee haatan lagu diray waxaana warbaahinta sidaa u xaqiijiyey madaxa xafiiska xerliyaha guud ee wadanka ekwador genaraal diana zalazar oo warbaahinta la hadashay weerarada abaabulan dembiyada abaabulan iyo dhammaan kooxaha argagixisadu marnaba ma joojin doonaan ka go-naashaheena la xiriira inaan u shaqeyno bulshada ayay barteeda twitter ku soo qortay xeryaha guud ee wadankaasi ekwador genaraal diana zalazar oo markaa barteeda twitter-ka kusoo qortay qoraal ay kaga hadleyso dhacdadii ugu dambeysay ee lagu dilay mid kamid mid a ah xubnaha baarayaasha ee wadankaasi egwadoor ee baarayay dhacdo weerar loogu geystay mid kamid kamida ah telefishinada wadanka egwadoor xili ay tabinayeen arrimo la xiriira dhacdooyin iyo dembiye ay geysteen kooxaha fallaagada ee wadanka dhibaatada ba-an ku haya inta badanna ka geysta weerarada ka dhanka dadka rayadka ay xitaa xarumaha dowladda dhanka kale jasiiradda comoros ee dhacda bariga afrika ayaana xari leeyahay waxaa lagu soo rogay bandow iyadoo markaa wadankan ay ka dhaceen dibadbaxyo xoogan oo laga soo horjeedo madaxweynaha wadankaasi comoros azali asumani oo dib loo doortay markii afraadta ay aada kaga soo horjeedaan eh, dadka shacabka ee comoros ku nool asmani ayaa ku guuleystay eh, markaa markii afraad shan sano oo kale uu sii joogi doono xafiiska looga arrimiyo wadankan ee jasiiradda yar ee comoros iyadoo arintan ay ku dhawaaqeen guddiga doorashada dhowaan waxaana aad arintan eh, uga soo horjeystay dadka iyagu kasoo horjeeda xukuumadda ee shacabka laba iyo lixdan boqolkiiba ayuu helay codadkii guud ee la dhiibtay doorashadii ka dhacday comoros dhawaan waxaana markaa guddiga doorashada ku dhawaaqeen dhawaan inuu ku guuleystay markii afraad inuu noqdo madaxweynaha wadanka comoros ciidamada amniga ayaa adeegsanaya gaaska dadka ilmeysiya si ay u kala eh, baajiyaan ama u joojiyaan dibadbaxyada dadku ay ka dhigayaan wadooyinka waaweyn ee ku yaala magaalada caasimadda ee maroni iyadoo dibadbaxyaduna ay noqdeen kuwa markaa xoogeystay oo ay markaa ku dalbanayaan marnaba inaysan markaa aqbali doonin dhinacyada shacabka iyo dadka kasoo horjeeda xukuumadda oo ay mucaaradku ku jiraan oo la aaminsan yahay in iyagu ay dibadbaxyada soo qaban qaabinayaan inaysan eh, markaa aqbali doonin mar kale oo afraad in xafiiska wadanka looga arrimiyo uu markaa joogo madaxweynaha eh, wadankaasi eh, comoros ooy shacabku diidan yihiin kuna eedeynayaan xukuumaddu inay tahay mid masuqmaasuqa kuna fashilantay arrimaha horumarinta dhaqaalaha iyo waxkaqabashada sicir bararka iyo arrimaha kale ee wadanka ka jira weli barnaamijku markaad degeysanaysaan keenana waad nagala socotaan saaxiibe k caashiqa ayaad maqlayseen waxaa ku luuqeynaysa fanaanada khadra daahir cige waxay ahayd dhextaalka barnaamijka kulanka knn warbixin kale iyoise kale ayno socda balse markaan ku rotaan dhegeystayaal xubintii maantoo kale maxaa dunida ka dhacay farax axmed xuseen ayaa la diyaar mahadsanid cabdicasiis waa khamiis taariikhdan waxay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha koobaad ee janaayo sanadkuna waa laba kun maalinta siddeed iyo tobanaad ee sanadka waxaana sanadkan ka harsan haddii alla idmo saddex cisho dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah maanta oo kale sanadii labadii kun iyo sagaalkii banaanbaxyo lagu taageerayo kabixitaankii soomaaliya ee ciidamada etoobiya ayaa waxa uu ka dhacay magaalooyinka beledweyne jowhar iyo muqdisho waxaana banaanbaxyadaasi ka qayb qaatay kumanaan kun oo ka mid ah shacabka soomaaliyeed maanta oo kale sanadii labadii kun saddex iyo tobankii kooxa hubaysan ayaa degmada wadajir ku dilay allaha u naxariiste weriye cabdi xareed cusmaan kaasi oo ka tirsanaa wariyayaasha ka howlgeli jiray idaacadda shabeelle ee muqdisho dalkiisana waxaa aad uga naxay xilligaasi bahda saxaafadda soomaaliya maanta oo kale sanadii labadii kun sideed iyo tobankii waxaa lasoo afjaray khilaafkii xilligaasi u dhexeeyey sheikh maxamed shaakir cali xasan oo ka tirsanaa maamulka ahlu sunna iyo madaxweynihii galmudug ee xilligaasi axmed ducaale geellaxaaf maanta oo kale sanadii kun shan iyo soddonkii boqorkii isbaanishka faransiisko bizarro oo xilligaasi ka talin jiray wadamo badan oo ka tirsan caalamka ayaa aas-aasay magaalada lima oo haatan magaalo madax u ah dalka bayru maanta oo kale sanadii kun sideed boqol koo iyo toddobaatankii boqortooyadii labaad ee jarmalka ayaa lagu dhawaaqay waxaana ku dhawaaqay kaiser william iyo otofon kuwaasi oo la wareegay dalka jarmalka maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol koo iyo afartankii intii uu socday dagaalkii labaad ee dunida ciidamada ingiriiska ayaa weerar rogaal celis ah ku qaaday ciidamadii talyaaniga ee ku sugnaa bariga afrika maanta oo kale sanadii labadii kun iyo labadii waxaa lagu dhawaaqay inuu si rasmi ah u dhammaaday dagaalkii sokeeye ee sanadaha badan ka socday dalka siriliyon ugu dambayntiina maanta oo kale sanadii labadii kun koo iyo labaatankii hay-adda caafimaadka adduunka ayaa ku dhawaaqday in ku dhowaad laba boqol iyo toban kun oo ruux ay dalka baraaziil ugu geeriyoodeen cudurka covid nteen oo xilligaasi aad u saameeyey dalalka caalamka gaar ahaan dalka baraaziil guud ahaanna waa iga intaa xubintii maanta oo kale markaana dib idinkugu celiyo cabdicasiis beereed iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n way mahadsan tahay ifraaxoo nala socodsiinaysa xubintii maantoo kale maxaa dunida ka dhaca warbixinada kale barnamijka hadii aynu eegnana waxaa sii kordhaysa xiisada u dhexeysa bakistan iyo iiraan taa oo ka dhalatay weeraro midba midka kale uu ka fuliyey labada dal milatariga bakistan ayaa waxa ay duqeyn ka fuliyeen qeybo kamid ah iiraan iyadoo ay sheegeen duqeymaha inay ku bartilmaameysadeen xubno ay ugu yeereen xubnaha argagixisada ee kasoo horjeeda dowlada bakistan kuwa oo deegaanada xadka dhaca ee markaa iyagu fariisimo kule iyo qeybo kamida ah iiraanba waxaana markaa ay sheegeen in weerarada ay ku bartilmaameysadeen kooxda loo yaqaano ama la baxday bolochistan eh, liberation army kuwa oo kasoo horjeeda eh, xukuumadda bakistan weerarka ayaa yimid wax ka yar siddeed saacadood kadib markii iiraan laftirkeedu ay maalinimadii talaadada ahayd ay duqeyn ka fulisay gudaha bakistan warbaahinta iiraan ayaa qortay in ilaa sagaal ruux ay ku geeriyoodeen duqeymaha bakistan ay ka fulisay gudaha wadanka iiraan qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda iiraan ayaa si adag looga hadlay ee eh, arrimaha soo kordhay iyadoo iiraan ay sheegtay inay aada uga xun tahay waxa ay sameeyeen bakistan dhinacyadana waxaa lagu baaqay ee eh, markaa in ay u diyaargaroobaan ee eh, iiraan laftirkooda feejignaan dheerina la geliya ciidamadooda milatariga kusmaha ra-isul wasaaraha wadanka bakistan ayaa soo gaabiyey booqasho uu ku joogay eh, wadanka switzerland uu kaga qeybgalayay shirka ee dhaqaalaha dunida looga hadlayay ee davos ee ka furmay wuxuuna dib ugu soo noqon doonaa sida qorshuuu yahay saacadaha soo aadan gudaha wadanka bakistan dalalka shiinaha ruushka turkiga iyo midooda yurub ayaa ugu baaqay dhammaan dhinacyada ee wadanka wadamada iiraan iyo bakistan inay xakameeyaan si looga fogaado in xiisadu ay sii korodho qoraal soo baxay midooda yurub waxaa loogu baaqay dhinacyadu inay muujiyaan eh, feejignaan iyo sidoo kale inay isxakameeyaan si looga baaqsado in xiisadu ay kasii darto dagaal toosan uu dhex maro iyo bakistan xilli dunidu idin qaybo badan ee kamid ah haatan ay ka jiraan khilaafaad iyo dagaalo u dhexeeya dalalka iyo sidoo kale dowladaha caalamkaba mar kale dhegeysta ku dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe a federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyey allay leedahay nawar maanta haddana mid labaad celiyeene waygu ciirsantii taaladu caynwareegsantii haddana culays baa i saaraane allow ciilka iga bixi warboaalom waxay kaa maraysaa urumadan calmadayba cidhiidhi ku jidhe warwar mahaysaana waxaa mar kale hargaysa laga celiyey diyaarad taylan ka diiwaangashanoo shaariqo ka timid waxaad wada sheegoo iscaday baa layidhi waana iscadayn weyse kabacdina hadda kala wareegtii baa ku dhacday waar wallaweynay dalka annagaa haysanay goorma hawada qabsateen <laughs> waaqlow dowlad baynu leenahay hawada way ku filan tahay la diyaari hoogii irka loogu talagalay walbow taylan iyo somalilan maxaa isu geeyey warnamiyaw diyaaraddu elberde kadhiidi tiishal wareeg intii leeri dhiriftii ahaytay warmadaya waa dhiitiyeen wax kale reer mudugu u doonayn diyaaradda ceelberde ku dhacday qaramada midoobaa iska lahayd yaa qaramada madoobe tirxiin dheere iyo shabaab dhexdooda ku dhacdana iyo kaa lahaaye tanna meeya kaa laxaysa lasoo dhacdhacaayaan waan walloweyna intaa hawada somalilan diyaarada ka celinaysaan dee waa kuwa idinka soo dhacdhacaya hadda waaqlowma cuqubadeenniyaa ah ku dhacdaadna leedahay walbaba diyaarad cirka maraysa cuquuba ma gaadho now buntlandna wayla mida maa laga celiyo dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkeedu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa afka aniana kuu qaabto runta waay annaga wax tiraafinaa wartasafow fidna hurida lama toosiye ficilka qaar daaya war waxaa kaloo la yidhi gobonnimo ninkii beeciye sayladana geeya waxa uu ku soo gadanayaa soogunnimo maaha aryaadhaha war ma haysiina jaamacad alabtoo soomaali ka xanaaq badan war kulayl kaliyahay soo saareen falastiin daymidameeradnaad may fiirii koro leeyina waar ixtiraafka somalilan bay ka cadhaysan yihiin aryaa minay ku ictiraafayaan adaa carab sheegahaaye waxay dhaheen soomaali soomaaliya xuduudkeera laguma xedgudbi karo etoobiyana xaq uma laha inay faraha la gasho soomaaliyana wax kastooy rabtaan ku garab istaagaynaa xataa maxkamada adduunka dacwaan u hay dhaheen qaramada madoobayna waa inay arrintan si degdega uga fadhiisataa hay dhaheen etobiyana ma edbanee edab ha loo yeelay dhaheen hadda weligay war carab ka yimid oo midkan iiga dhedhan roon ma arkin war imaaraadka etoobiya lagu xama jira laftirkiisaa war qatar uu ka soo baxay tahay laatan yuugyug walaa itoobiya iyo war imaaraadku abi markuu la diriraayo tigrayda daroonisay siiyeen marka haddana waxaan u malaynayaa soomaaliya inay daroona sii doonaan warkoodaan arkay mar hadda ma taqaaniin ma iska hubtaanin war warkaa naga dhex gelinaya dowladda turkiguna wasiirka arimaha dibadda somalilan oo safar ugu socda waxay dhaheen kala wareeg meeshaad joogtana uma soo dhaafi kartid warba sanada kane masnadka kala wareegga ah hawadu ahaa waar imanka qarannimadii somalilan maqabyo qoraal bay noqotay war kalemaana war ma haysiina golaha ammaanka ee afrika wuxuu yidhi xeerka midowda afrika afrika waxaa ku taalla inaan waddan wadan kale xuduuddiisa ku xadgudbi karin etoobiyana wax xaq ah uma lahan in soomaaliya damac ka galo madaxda labada dalna waa inay wada hadashaabay sii dabadhigeen kadibna soomaaliya in la wada hadlaahay u cuntami weysay ayaa si carale warqad u soo saartay wasaaradda arrimaha dibaddayna ka soo baxday waxaana lagu sheegay ilaa abii ka laabto warkii ka soo baxay in aan wax wada hadal ah lala gelayn <laughs> war ay not yeerena aryaadhaha waxaa la yidhi abii axmed soo wacay madaxweyne xasan sheekh ka kadibna taleefankow ku dhegansadow ka qaba diidaa la yidhi ka kadibna abi madaxweynaha yugandha muuse feentow ayaa la yidhi na wada hadalsiiyowna yidhi aniga iyo xasan sheekh asanna waxau sheegow caddeeyey inuusan abiy wax wara la gelay ilaa oo wixii uu falay ka laabtow ka tooba keeno mugga etoobiya warkina waa laga diiday adduunyadina waa lagu kiciya muga anigu abiy waxaan dhihi lahay eh. maxaa ku dhimanoo lagu dhahaa warwaar dhammaade maxaa kuu dhimano lagu dhahaa waa dhammaade hay ayimgooyinka iyo leeray war maanay waxaa la yidhi hadaaniya jar buu kaa ridaa hadafka qaarkiise abigow hankaagiyo riyadu waa huf iyo beene dhallaan kuma hadaaqeen waxaad ku hamiyaysaaye ha yeeshee hunguri waalan baa hoog ku dhaxalsiine soomaalida haddii aad taqaan uma hawootin war waxaa kaloo la yidhi abi soomaali ma yaqaane sanka lagama taabtee haddii lala sinaa waayo haba kala safnaadeen khilaaf kama sirriigtaane sabanada dagaalka waxqabad lagu sifeeya warbow waa runtaao heegan baan unahay ruux kasta soo hurjumtaga waan walla weynay war ma haysaane taliyaha ciidanka milatariga etoobiya uu waftigii shalay la celiyey ka mid ahaa wuxuu yidhi etoobiya waa inuu u diyaargarowda cadow soo jirayna dee marka bilaash baa iskugu waalanaysaana waa la soo socdaa aryaa cadowga soo jireenka how sheegayaad hee ka tahay saad dhul u siisay warbow wax dushaa noo garanhaya muxuu naga soo doonay warkalamaana waxaa la yidhi abwaan hore miduu yidhi ayaan maanta aragnaaye jid farayar midhihii bataa kama mahaashaane itoobiya siday maagtay iyo malihii beenow aryaa waxaa kaloo la yidhi mida midhega male hadduu malag dhawaaqe magansaday wedkaygii badinaa shaqaye marisiiya marisiiya walaalayaal wadabaalida iga siiya kaadiidnay war bilaasha isu waalaysiine lafta nagaa badda nagaa dhulka nagaa cirka nagaa wada nagaa war arri reebtana nagaana nagaana hobileeyinhasku naga dheh warmadaya war mahayside lafti nagaa wuxuu ku sugan yahay baydhabo wuxuuna u ducaynayaa samigiis madaxweynaha koonfur galbeed lafta gareen buda warya iska nagaagoo miihiini now igole way naga xigaan aryaadhaha nagaanagaada mukow maqla samigay cabdulana wuxuu yidhi wixii la keeno koryaa hoos kollaytoo weeska koontaarol wixii laa keeno koryaa hoos kollaytoo weeska koontaarol xubintii kalamaan iyo fariimihii ka dambeeyey waxay gooni gabagabo u haayeen barnaamijka kulanka guud ahaan waninta dhegeystayaal barnaamijka kulankood kala socoteen knn gabagabada barnamijka waxaan kaga tegayaa heystii haweeye ayuu ku luuqeeyey fanaanka maxamed suleymaan tubecla u raxmadeynta barnaamijkan lamid ku kulmi doono nabadgelyo hirdooglaay huba aan bislaata aqaydan haweeyaay aqabtiraysa haweeyaa dimadaadan la hadhsan waayo la hadhsan waayo jacayli heeraa hurdolayga waayo adumbaan habeenkii biya kugu heesaa horeeya haweenku hablaa ku dhaaftay hubdaadku cadow horeeya haweenku hablaa ku dhaaftay hubdaadku ku hawayno adaanku haybshaa cadow horeeya haweenku hablaad ku dhaaftay qubqaadku cadow horeeya haweenku hablaa ku dhaaftay hubqaadku wankuu hawayno adaan ku haybshaa wankuu hawayno adaan ku haybshaa maysu hagarbaxaynaa mayseli karaynaa mayshanan karaynaa